ictikaafku uu la leeyahay soonka nebigeenni moxamed ahaa sala allahu calayhi wacala alihi wasalam wuxuu ictikaafi jiray bisha ramadaan gaar ahaan tobankeeda dambe marka sunnayaasha ictikaafkana sida aynu iman doonto waxaa ka mida inuu qofku sooman yahay marka maadaama ay calaaqadaasi ka dhaxayso de cibaadaadkiina ictikaafku uu ka mid yahay isaguna aanu arkaantii ku jirin ruknigii uu calaaqada la lahaayoo soonka ah ayay culammadu raximahum ullahu tacaalaa daba dhigeen ictikaafku af carabi ahaan waa allubsu waa nagaansho in meel lagu nagaado sharci ahaan waxaa loo jeedaa in qofku naftiisa uu ku xabiso oo uu ku nagaado beyt ka mid ah buyuudda ilaahay isaga oo markaa niyeysanaya oo cibaado ahaan u niyeysanaya cibaadada itikaafka niyoonaya cibaadadani waa mashruuc kitaabka ilaahay bay ku sugan tahay xadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaamna way ku sugan tahay culammada islaamkuna way ku ijmaacsan yihiin ilaahay waxa uu yihi qur-aanka isagoo ka hadlaya ictikaafka walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid dumarkii hala mubaasharoonnina idinka oo masaajidada ku ictikaafsan waxaa kale oo ilaahay uu yidhi an طahira beytiya liلطaa'ifiina wاlcaakifiina wاlrukaci الsujuud nabiy llaahi ibraahim iyo nabiy llaahi ismaaciil waxaa ilaahay subxaanahu watacaala u dardaarmay inay daahiriyaan kacbada iyagoo maaratay beytkii beytkaa kacbadu ku taallo iyagoo u daahirinaya dadka dawaafaya iyo kuwa ku ictikaafaya nabigeenuna saynu tilmaanay calayhi الsalaatu wasalaam waa ictikaafi jiray isagu markii uu geeriyoodayna dumarkiisu way ictikaafi jireen wuxuu yihi sheekhu alictikaafu sunnatun ictikaafku sunno weeye waajib ma aha maxaa yeelay alaslu cadamu اtakliif ama cadamu اliijaab inaan laysku waajibin ayaa dee asal alaslu bara'aة الdima nas waajibinaya ma hayno ficilkii nebiga ayuun baynu haynaa calayhi الsalaatu wasalaam iyo aayadaha tusinaya intan cibaado ilaahay loogu dhowaan kara ay tahay laakiin wax waajibnimo sheegaya ma hayno markaa waajib ma aha sunno ayuunbay noqonaysa walaa yajibu ma waajibo ilaa binadri haddii qofku isagu isku waajibiyuu ku nadro ayuunbuu ictikaafku waajib noqon karaa dee taasina waa cibaadaadkii kale ayuu kala siman yahay yuufuuna binnadri waliyuufuu nuduurahum nusuustii tilmaamaysay nadarka in lawaaji in la fuliyo oo la oofiyo ayaa loo cuskanaya walaa yasixu ilaa binniyati walaa yasixu ilaa fi lmasjidi halkana wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala inoo sheegayaa muxuu ku ansaxaya maxaa arkaan noqonaya ayaa halkan lagaga hadlaya iyo maxaa shardi u ah waxa rukni u ah walaa yasixu ilaa biniyati buu ku yidhi niye ayuunbuu ku ansaxaa waa labada rukniya uu leeyahay mid kamida oo inama alacmaalu biniyat waa ka nabigeenu yuli calayhi salaatu wasalaam inuu qofku niyeeyo mar haddaad masaajidkama joogeyso inaad iska niyeysa inaad ictikaafsan tahay walaa yasixu ilaa fi lmasjidi masjid ayuunbuu ku ansaxaya lilitibaac nabiga calayhi salaatu wasalaam baa lagu raacayaayo dee rasuulku meelaan masjid ahayn kuma ictikaafin meel kale hadduu maarata lagu ictikaafayn dee daliil bay u baahan tahay ilahayna wuxuu quraan ku leeyay wa antum caakifuuna fi lmasaajid markaa masaajidii ayaa ilaahay uu yidhi idinkoo ku ictikaafsan ictikaafka cibaadadii markuu soo arooraba masjid baa shareecada ku markaa meel kale dee ictikaafkii markaa inaanu ka ansaxaynin ayaa laga qaadanaya xataa haddii ay noqoto meeluu qofku salaada ugu talagalay oo gurigiisa waxa fiican sidii salafkuba ay ahaayeen raxmatullaahi calayhim inuu qofku gurigiisa ku leeyahay uu cibaadada ugu talagalay uu iskaga wardiyo uu salaadaha sunnaha iskaga tukado oo mararka qaarkoodu maarata ku khalaaweeyo inuu guriga ka samaysto qol noocaasa ayaa muhiima oo musxafkii iyo waxyaalihii uu ku maarata digriyaya haddii tusbax iyo wax lamida ah uu ku digriyaye iyo sajaayadii iyo ay isaga yaallaanoo eh, maaragtay meel dhowrsoona oo ilaa shan inay markaa iska jirto ayaa aada iyo aad munaasib u ah waana dabigii dadkii saalixiinta ahaa walafdalu lakiin halkaasi ictikaaf markaa yeelan mayso dee meel la ictikaafayo ma noqonayso walafdalu sida mudani an yakuuna bisawmin waa in ictikaafka uu soon la socdo an yakuuna bisawmin yani maca sawm waa inuu soon markaa mici ahaado oo dee waxa weye nebigeenu calayhi salaatu wasalaam saynu tilmaaneen ramadaan tu ictikaafi jiray de waa la soomanya markaa rasuulkaa lagu raacaya calayhi salaatu wasalaam sidoo kale aharkii caaisha isaguna waxa uu tilmaamayey laa ctikaafa ilaa bisawmin ictikaaf ma jirayo aan soon la socon laakiin iijaab laga fahmi maayo oo de aharka sixadiisana hadal baa ku jira saxaabadiina inay markaa isku wada raacsan yihiin lama sheegin sidaa daraaddeed ma noqonayso shardi noqon maayo soonku wa an yakuuna fi ljaamici waxa kale mudan in masjid jaamaca uu yahay halka markaa lagu ictikaafaya masjid jaamic waxaa loola jeedaa eh, dee inta badan magaalo waliba masjid jaamac bay leedahay marka waxa qofku inuu moodo kaa in la sheegayo eh, sida asalkaabaa waxay ahayd magaalo kasta in hal masjidun jimcaha lagu tukado kaa markaa jimcaha lagu tukado ayuunbaa jaamic la odhanayay markaa dad imika magaalooyinkeena marmarto masaajidada masjid jaamac laleeyahay waa masjidkii ugu horreeye jumcaha lagu tukan jiray ee aan ku kale markaa soo raaci jiray jaamici buu ahaa keligii markii dambe jawaamicday bateen marka wa an yakuuna filjaamici waxaa loola jeeda masjid jumcaha laga oogo oo jumcihii lagu tukanayo inuu markaa ictikaafku ka jiro ayaa haba waxaa saa loo leeyahay lianlaa yaxtaaja ila alkhuruuji liljumca waa si aanu qofku ugu baahanin inuu salaaddii jumcaha uu da masaajidkii uga baxo dadka qaarna culamada qaarna waabay waajibiyeen ba la yidhaha lilkhuruuji min khilaafi man awjabow ciddaa markaa waxa weeyaan waajibisay in jaamic uu yahay khilaafkoodana in la iska ilaaliyo baa markaa sidaa loo samaynaya wuxuu yihi musanifku raximah اllahu fain nadara اlictikaafa biاleyli lam yalzamhu bالnahaari wain nadara bالnahaari lam yalzamhu biاlleyl wuxuu yihi fain nadara hadduu ku nadro alictikaafa bileyli habeen inuu markaa ictikaafo lam yalzamhu bالnahaari maalinnimadii ku waajibi mayso oo yani habeen de maalintii ma so habeen inaan ictikaafaan ku nadray haddaad tidhaahdo habeenun baa lagaa doonayaa maalin lagaa dooni maayo maxaa yeele habeen dee maalin kuma jirto wain nadara binahaari lam yalzamhu bileyl hadduu inu maalin ictikaafayo u nadirana dee maalin maaratay inuu maalin ictikaafayo hadduu nadiro lam yalzamhu bileyl habeenkiina inuu raaciyaa ku waajib noqon mayso oo dee maalin marka la yidhaahdo waxa uun soo gelaya ma dharaar nahaar waaba dharaar eh dee waxa soo gelaya uun waa maalinnimadii waa berigii ilaa intii qoraxdu ay ka dhacaysay ayuunbaa soo gelayse soo geli mayso habeennimadii soo geli mayso halkaasi markaa yani qofka ereygiisii baa la raacaya wey uu isticmaalay ayaa la raacayaa kelmaddan maxaa soo hoos gala wuxuu yihi wa in nadara اctikaafa yowmayni mutataabicayni dabcan eh, halkaa buu inoo sheegay iyo leyl eh, yowm baa iyaduna lamida yowm waa maalin eh, mararka qaarkood maalin waxaa loola jeeda afar saacadood laakiin dee waxa weye maalintu sideeda waa dharaarta marka afarlaatan saacadood waa nooc majaaza wey walidaalika nusuusta waxaa ku badan yowm wa leyla marka maarata khufey masxul khufeyg oo kale laga hadlayay iyo alaaثata ayaamin bilayaalihinna iyo yowma wa leylatan ka ereygii yowm sidiisa waa maalinta maalintuna waa dharaarti ictikaafa hadduu ku nadro lazimahu ictikaafu yowmeyni mutataabicayni dee labada xidhiirkaa sidaa isaguba isu raaciyey ayaa looga doonayaa wa fi leylati baynahumaa wajhaani haddaba habeenkii ku dhex jiray muxuu ka yeelayaa laba weji baa ku sugan asaxuhumaa kooda sixada badan labada weji laa talzamuu laa yalzamhu nadru laa yalzamhu alictikaaf wey fiiha habeenkaasi waajib kuma ahoo iyadoo ictikaaf la odhan maayo oo isxiga inuu ictikaafo haddaba dee markuu sidaa yidhaahdo waxaynu eegaynaa miyey niyadaada ku jirtay habeennimaduna ha kuu raacsanaato mise kumay jir hadduu yidhaha maya niyada way iigu jirtay dee raacsan leena waa lagaa doonayaa ilan waad niyootay haddii laakiin aanu niyoon kelmaddaasunbuu yidhi hadhow buu ina weydiiyuu ina yidhi war maxaan yeelaa maca habeenki miyaa laiga doonaya ereygaan istima ereygaa istimaaha m ereygaasaan isticmaalay way ku kala aragti laba wejib ay ka soo saareen halkaa in la yidhaahdo hayo waad raacinaysaa habeenkaa maxaa sidaa loo yidhi dee mutataabicayn laba xidhiira baa marka haddaad habeenkii baxdo xidhiirkii meesha ka baxaya saasay qoladaasi leeyihin laakiin sida xoogga badan laba dharaarood oo isxiga ama laba dharaarood oo xidhiidhsan dee waa maalmaha uun markaa maalin ha udhexaysiini habeenku ilan kollayba wuu udhexeeyaayo adigu de maaragtay kaama maamushi marka labada maalmood ba inaad muctakifaatay isku xigta ayuunbaa lagaa doonayaa u dhaxaysa ereygaagii kuma jirto kelmaddaadii ma soo hoosgelayso tataabuciina ama isxidhiidhkaasina kuguma waajibinaya habeennimadii haddaanad adigu niyoonin wain nadara اctikaafa mudati mutataabicaةi fakharaja lima laa budda minhu kalakli ilى aakhirihi waa halkana ka gelayaa sheekhu raximah اllahu tacaala maxaa loo bixi karaa marka waxaynu tilmaamaynaa intaynaan taas u gudbin ictikaafku ruknigiisii koowaad waynu sheegnay oo niyuu ahaa ruknigiisa labaadna waa allubsu qadran yusama ictikaafan waa ictikaaf lagu magacaabi karo waa inaad masjidka ku nagaydo in ka badan bay leeyihiin طumaniinadii salaada wax ka badan yani daqaaiq haddaad masaajidka joogayso dhowr daqiiqo ictikaaf waad niyoon karta waa kugu asaxay maalin dhamaystiran khasab maaha habeen dhamaystiran khasab maaha saacad xataa dhamaystiran khasab maaha in yar iyo in badanba waad ictikaafi kartaa haddaba mar hadday sidaa tahay wain nadara ictikaafa muddatin mutataabicati haddii qofku muddo xidhiidha ah. inuu ictikaafayo uu ku nado muddadaasi ama maalmo ha ahaato ama in ka yarba ha ahaato fakharaja uu u baxo limaa budda minhu wax markaa lagama maarmaan ah kalakli washurbi sida cabitaan iyo cunitaan wa qadaa'i xaajati alinsaan suuligiyo wixii lamidka ah xaaje gudashadii walxaydi gabadhii marka ay u baxdo dhiiggii caadada daraaddeed walmaradi qofkii xanuunba uu ku yimaado waqadaai lciddati qofkii dumaraadee ciddaba ku waajibtay iyadoo ictikaafkii ku jirta deetna ciddada gudashadeedii u baxdo waadaai shahaadatin tacayanat calayhi uu u baxo u soo guto markhaati farducayn ku noqday intaasoo dhanbe lam yabtul ictikaafu ay tataabucuhu baa loo jeedaa ictikaafkiisu ma burayo oo ugala jeedo xidhiirkii meesha kama baxay hadduu qofku ku nadiro muddo mutataabica muddadiisaasi wixii lagama maarmaan u ah ee ku yimaada hadduu u baxo xidhiidhkii dhib ku iman maayo wuxuu ku nadray toban maalmood oo xidhiidha inuu markaa uu ictikaafo dee tobankii maalmood inuu cunto soo cunu u baahan yahay inuu suuli taguu u baahan yahay waxaa laga yaabaa in markhaati loo qabsado cid kaloo markaa arintii markhaati ka yihina aanay jirin waa wax lagama maarmaana soo ma waxaa laga yaabaa qofkii dumar ahayd iyadoo maalintii sideedaad maraysa inay cidda ku timaado ama furiin ha noqoto ama dhimashada hadday markaa ciddadii ku timaadana de gurigeedii baa la doonaya inay ku ciddo tirsato marka wixii wax lagama maarmaana qofkiina isagu aanu xukumin ama xanuun baaba qofkii ku yimid masaajidkii aanu markaa u joogi karin dee gurigiisi lagu soo baxnaaninaya markii uu soo bogsado awood u helo inuu markaa itikaafkii sii wado halkii unbu ka sii qaadaya imisaad maraysa shan maalintii lixaad sii wad afar baad maraysa tii shanaad sii wad wahaakada oo markaa tataabuci meesha ka bixi maayo dhiiggii caadadu meesha inoogu daray sheekhu taas waxaa la yidhi waa inay muddadu tahay muddo dee waxaan laga maarmaanaya bil bay timi lakin hadday toban cisho timi dee way sogtahay waktiguu ku beegan yahay yaanay la doonanine markuu dhiiggu ka dhammaado ilan toban cisho uu ka maqnaan doonaa meel aanu dhiiggii ku soo beegnayn ha ku beegto laakiin hadday ku beegto wakti dhiiggii soo dhow yahay saddex cisho kadib toban siddeed kadib toddoba cisho kadib iyadoo toban cisho ku nadartay uu dhiiggii yimaado de waxaan lena adigaa gawadfalka sameeyey adiga waxaa lagaa qofku ku nadro inuu ictikaafo saacad ama laba saacadood iyo wax lamida de intaa cuntadii uu ka maarmi karaya daruuri ma noqonayso illa weynaga in yarbaa maaragtay itikaafki ku ansaxay soddon daqiiqo ayaabuu ku nadray dee waxa weyaan cuntu u baxaya iyadana dee socon mayso haddii ani gaajo ba iyo wa de aanay jirin iyaduna dee sax markaa noqon mayso hadduu doono markaa ducdadii soo cuno dee markaa eh, maaratay nusasaai xiidhka ahaa dee waa inuu markaa la yimaado wuxuu ihi wain nadara ictikaafa mudati mutataabicati fakharaja lima laa budda minhu kalakli cuntadii oo kale u baxya washurb iyo waqadaai xaajat linsaan walxaydi waa dhiiggii caadada wanifaasi halkaa waxaa ku jira markaa nusakda qaar nifaas ba isaguna ku jira waa dhiiggii dhalmada nusakda makhtuudka ahna qaarkood buu ku qoray isaguna waa sida xaydkabaanodhanayn walmaradi xanuun haddii markaa gabadhii ay ama qofkiiba u baxo wa qadaai lciddat marka xanuunkii waxaa dee shardi noqonaya an yakuuna muxwijan ila lkhuruuj wey bi an yushuqa macahu lmuqaami fi lmasjid waa inay adag tahay masaajidka qofka uu kusii nagaaduu sii joogo maaha haddii madaxu ka yar xanuunaba inaad itikaafi ka baxayso wa qadaa'i lcidda ciddadii haddii ay markaa inay dee soo dhammaysato wa adaa-i shahaadatin tacayanat calayhi inuu qofku soo guto markhaati arrinuu markhaati ka ahaa oo looga baahday hadda isagana farducayn ku noqotayoo cid kale oo markaa dee maanta markaa furaysa markhaatigii ama kaga filaanaysa aanay jirin bal xataa maaragtay soo gudashada un maahee waa in markaa taxamulan kii iyo adihii ay labadiiba ku noqdeen mutacayin ama midkood oo arrintiibaa waxaa la yidhi arrin baa halkan ka dhacaysa markhaati baanu u baahannahay cid kaloo lamaan shan markhaati noo gelaysaa ma jirto adiga mooyaane oo taxamulkiibaaba dee farducayn ku noqday oo cid kalean oo ka furataan jirin dee markaa uu baxaya adihiina waa saasoo kale gudashadii wuxuu ihi lam yabtul ictikaafu ictikaafkiisu ma burayo markaa ictikaafku ma burayo waxaa loola jeedaa yani lam yabtul tataabucuhu xidhiirhkii ictikaafku sidiisaba wuu goaaye ma buro qodobkaasi waa muhiim in la ogaado hadaana dee ridde iyo diinka baxiyo wax meesha iman ictikaafku wuu goaa oo halkaasuu ku istaagaa laakiin ma buro oo sidii salaadii iyo soonkiiiyo maaha oo lama odhanayo wixii horena waa kansal lama odhanayo haddii xataa uu hawlo kale isaga baxo maxaynu odhanaynaa intii aad ictikaaftay dee ictikaaf saxa wuu kuu noqonaya ilan wixii sidii salaada ma aha xidhasho iyo ka bixid wax la isagu de ku nag nagidahay masaajidka muctakif baad noqonaysa markaad ka baxdana halkaasu ku joogsaday wey wixii hore kaama burayaan markaa lam yabtul itikaafu itikaafkiisii ma burayo haddii kale wuu buraya ama kaga soo baxaysa yani waxa weeye waxaa burayaa waa tataabuci waa ilaa ictikaafkii isagu intii uu soo ictikaafsanaa qofku dee sideedii bay ugu qoran tahay waa cibaado uu la yimid oo dee taaca ilaahay subxaanahu wa tacaala u ah wain kharaja hadduu baxo limaa lahu minhu budun wuxuu ka maarmayo oo min ziyaaratin maaragtay e, booqashaa aw ciyaadatin iyo booqasho ziyaarada booqashadii maaratay iska caadiga ahay ciyaadaduna waa qofka xanuunsanaya booqashadiisa ka af carabiga dee way kala duwan yihin lakiin af soomaaliga dee kii xanuunsanayana waa booqanaysaa uun kii kale aad u tegaysay ad soo yarmaraysayna waad un booqanaysaa waa ziyaaro iyo markaa ciyaado inaga waa isuu keen mid af soomaaliga laakiin ciyaadadu af carabiga waxay ku gaar tahay qofka xanuunsanaya marka min ziyaaratin booqasho qof aan xanuunsanayn aw ciyaadatin ama booqasho qof xanuunsanayo la booqdo hadduu u baxo aw salaati jumucati ama salaaddii jumcahaba uu u baxo baala ctikaafuhu ay tataabucuhu wey ictikaafkiisii wuu burayaa yani tataabuciibaa meesha ka baxaya itikaafkiisina halkaas ku istaagaya wey waxuu ka maaran yahay buu u baxay waxa uu maqlay ninkii heel baa xanuunsanaya arina mariya buui waxaana lagu lahaa markaa eh, ictikaaf mutataabica dee waa go-aya maxaa yeelay daruuri maaha inaad soo booqata qofka xanuunsanaya cid kalea kaaga filaan karta xataa daryeelkiisa iyo maarata hawlihiisa xataa janaazadii baa dee umi lamida dhigeeriye dhacdo oma baxayo hadduu u baxo ictikaafkii halkaasu ku istaagay inuu markaa dhow tolo dib soo bilaabo ayay noqonaysa wuxuu ihi ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane qad sharada daalika arrintaa mid marka hore dhigtay shardi ka dhigtay fii nadri markuu nadrayey falaa yaduru markaa dhib keeni mayso oo markii uu nadrayeyba wuxuu yidhi waxaan ilaahay ugu nadray inaan toban maalmood ictikaafsanaado oo aanan u bixin waxyaalaha muhimkaa mooyaane sida maaragtay haddii geeriii dhacdo haddii cidii xanuunsata iyo wii lamida de markaa hadhowta wii kastoo muhiim markuu yimaado arrin muhiim markay timaadaba wuu yarbixi kara haddana iska soo noqonaya intuu u baxo iska soo noqonayaa wain kharaja hadduu u baxo limaa laabudda lahu minhu wax aanu ka maarmaynin fasa'ala uu markaa waraysto can ilmariidi qofkii xanuunsanayay fi ariiqihi intuu jidka socday walam yucarij isagoon baydhin jaaza way bannaan halkii waddadiisii ayaa de qofkii xanuunsanayay maalan halkaas uu maarata jooga ama gurigiisa de waddada kusoo jeeda waaba ninkii hebel ahaa ka xaaladiisu say tahay ama u dul istaagay isagoo markaa waddadiisii ka baydhin waa caadi lakiin haddii gurigii de maaratay waddada ka leexsan yahay oo inuu markaa baydho ay noqonayso xaaladda iyadaa ah, may weey laga yeeli maayo tataabucii meeshuu ka baxay wain kharaja limaa laa budda lahu minhu waxaanu ka maarmayn oo waa maxay de malan suuri buu tegayey ama raashin buu doonanay isagoo cunto doonanaya ayuu markaa wadadii uu sii maray ayuu qofkan xanuunsanayaana jooga halkaasuu yaallaa oo maarata gurigiisa ku soo jeeda dee yar dul istaagay caadi wey walam yucarij muusa baydhin jaaza way bannaanta oo yani waxa wey tataabucii dhib ku keeni maayo wain kharaja qofku hadduu ka baxo min halkii halkiiuu ku ictikaafsanaa caamidan si ulakas ah oo yani wax markaa ku kalifay oo de waxyaali soo sheegnay aanay jirin aw jaamaca fi lfarji ama uu galmaba la yimaado xaggii markaa galmadii markaa dee farjiga caamidan isagoo u kasaya oo is-og weey inuu maarata waxa weeyaan dee eh, maarata muctakifka xaaraan ka yahay baطala اctikaafuhu ninkaa ictikaafkiisii waa uu buray waa dib u soo bilaabo walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid mubaasharadii baa la diiday iyo tataabashadii ijmaacina waa kasii xeel dheeryahay waanuu burinayaa ictikaafkiiyo waxaabuu yahay lid buu ku yahay yani munaafi buu yahay wax kasoo horjeeda wain baashara haddii uu markaa mubaasharo uun la yimaado oo qofkii maarata xaaskiisii maalan jirkeedii u taataabto si markaa dareen leh fii maa duuna alfarji laakiin xubintii aanu gaadhin oo galma aanay arrintu noqonin bishahwatin wuxuu ku taabtayna ay tahay markaa si dareen leh fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan oo wuu burayaa iyo ictikaafkii wuu burayaa iyo ma buraya kalaa wuu burayaa muxuu burayaa dee weeka ilah yidhi wa antum caakifuuna fi lmasaajid mubaasharaha la imaanina idinkoo masaajidadii ku ictikaafsan markaa naskii sheegay inay marka arrintaasi arin xaaraana tahay mamnuuc tahay kol haddii naskii uu sheegay inay mamnuuc tahay isna wixii mamnuuca ka ah, uu la yimid dee wuxuu noqonaya qof markaa la yimid wax munaafi u ah soonkii ictikaafkii qowlka kale wuxuu leeyahay mayane e inay arrintu dee xaaraan tahay unbay tusinaysaa lakin de xaaraannimadu mar walba ma keento inuu waxaani markaa burinayo waxaa laga yaabaa sababta loo xarimay mubaasharadu inay tahay likownihi muqadimatan liljimac galmadii ayuu waxaani hordhac u yahay marka halka la diidaya waa galmada tanna taxriim alwasaa'il ayaa dee la xarimay laakiinay burinayso ma aha qowl saddexaad baa muctamadaho musanifku aanu sheegin oo waxaa la odhanayaa altafriiqu bayna an yunzila wa bayna an laa yunzila waxaa la kala qaadaya in qofkii dee sidaa biyo kaga yimaadeen iyo in kale haddii markaa sidaa biyo kaga yimaadeen ictikaafkiisii wuu buray hadii aanay sidaa biyo kaga imanna ictikaafkiisii ma burin odda kolkiibu maalan yar baxay u siri suuriba soo gal ayuu meeshii haweenaydiina kula kulmay dabeetana sidanaa dhacday ictikaafkii ma buraya mise ma burayo saddexdan qowl baa ku jiray hadduu taataabashadaas ay markaa dhacday marka horta saddexda qowlba waxay isku raacsan yihiin taataabashadaa lama ogolo waa xaaraan liqowlihi tacaala walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid laakiin waxaa la ysku hayaa ibaalka ma kala goynaya itikaafki halkaa ku joogsanaya oo hadduu mutataabica dib soo bilow ma lagu odhanayaa mise ku buri maayo muctamedkuna waa saynu sheegnayo labadaa la kala qaadaya qiyaasan cala sawmi weyn soonkii laga qiyaas qaadanayaayo soonkiiya itikaafkana tusoo sheegnay oo calaaqa ka dhexaysay dee soonkiiba mubaasharada keliyihii may burinaynin markii inzaal la socdo bi ay la soo raacaan ayuunbay burinaysay ayuunbay markaa maarata soonka burinaysay ictikaafkiina waa saas oo kaleoo isaguna ku buri maayo haddii aan biyo imanin wuxu uhi wain kharaja ila almanaarati alkhaarijati min almasjidi lam yaduruhu wain kharaja hadduu u baxo ila almanaarati minaaradda alkhaarijati min almasjidi masjidka ka baxsan lam yaduruhu dhibku keeni mayso manaaraddu dee waa halkaa masaajidka loo taago oo inta badan laga adimi jiray iminka mikrofoonada inoo saaran waagii horena waa laga adimi jiray marka dee labay kale noqon jirto mid masaajidka dhinaciisu ku taalo masaajidka kusoo furan oo albaab uga furan yahay taasi masaajidkii unbaa lagu tiranaya mushkilad male iyo mid masaajidka ku dhinac taal oo bixid u baahan inaad masaajidkii ka baxdo ta laga hadlaya haddaba waa tii masaajidka ku dhinac taallaye bixidda keensanaysa haddii uu qofkii hadaba u baxayo waxaynu eegeynaa sheekhu abcan inoo ilaaqay hadalka laakiin hadalkiisan waxaa lagu fasiraya waa almuadin araatib muadinkii masaajidka ee dee joogtada ahaa ee qofkii masaajidkan muadinka ka ahaa haduu manaaradii u baxo si uu u soo adimo ictikaafkiisii waa caadi ka buri maayo maxaa yeelay isaga adaanku de wuxuu la mid yahay waxyaalihii lagama maarmaankaa ah, sida cunada iyo cabitaanki wixii lamidka ahaa ilan waa qofkii waa muadinkii masaajidka weeye salaad kasta inuu halkii u soo addimo de isaga waxay ka mid tahay shaqooyinkiisii asaasiga ahaa ee lagama maarmaanka ahaa waana wax maaragtay marka horeba marka muddadan la maarata qofku ku nadraye bay leeyihin waxyaalahan asaasiga iyo lagama maarmaanka iyo istinaaba sidooda horeabay niyada ugu jiraanba in lasoo ay soo reeban yihiin markaa isagana ay shaqadiisii tahay dee way usoo reeban tahayoo sidii waqti qadaailxaajaba usoo reebanaa ayay tana ugu soo reeban tahay laakiin qofkii aan imaam aan ahayn muadinka raatibkaa haddii u markaa minaaradaa ubaxay uu soo adimayo isaga way maaratay looma ogola oo way ka jaraysaa tataabucii bixitaankaasi wuu ka jaraya wuxuu yihi wain kharaja ila lmanaarati alkhaarijati min almasjidi manaarada masjidka ka baxsan marka manaarada sideeda waa makaanu nuuro iftiinka malaha qanaadiisha iyo waxaana way suri jireen laydharkii waxaas kala maaratay sidee maaratay wax looga arko marka manaara waa nuurkii baa laga keenay waana taa markaa baxsan imika de minaaradda inagu aynu idhaahno alkhaarijati min almasjidi masjidka markaa ka baxsanay daaradiisiina aan ku olwey banaanka ku lam yaduruhu dhib ku halkaan markaa lam yaduruu saanu akhriya loo akhriyaya raado waa la goday walaa yactakifu alcabdu addoonku ictikaafi maayo buu yihi bikayri idni mowlaahu iyadoon sayidkiisii u fasixin walalmar'atu qofkii dumar aydna ictikaafi mayso bikayri idni zawji ninkeediio aan u fasixin wayajuusu waxa u bannaan lilmukaatabi addoonkii caqdulkitaabo ku jiray an yactakifa inuu iska ictikaafo bikayri idni mowlaahu isagoon waxba weydiin sayidkiisii addoonkii xaquma leh inuu ictikaafo sayidkiisa oon u fasixin maxaa yeelay de waa mashquulun bikhidmati sayidi wuxuu mashquul ku yahay sayidkiisa adeegidiisa marka manaaficdiisa iyo wakhtigiisa sayidkiisa xaqu leh oo inuu u shaqeeyo mutaystay marka ma ictikaafi karo iyadioo aanu u fasixin waxaa kaa la mid noqonaya dee qofkii isagana maaragtay shaqaalaha ahaa wakhtigii shaqada intuu masaajidka iska galayno ada waana ictikaafaya isagoo mustaxaq iyo awqaaddiisuba ay tahayoo mustajirkii ama ciddii shaqaalaystay u shaqaynayey de ay xaq ku leedahay inuu iska ictikaafo shaqadii markaa ka fadhiisto dee loo ogolaan maayo gabadhiina waxay u baahan tahay hadday ictikaafayso inay ninkeedii fasax ka qaadato maxaa yeele ka baxaysaa ka bixidda guriga laga baxayaana waxay u baahnayd idan bay u baahnay masaajidkii baa laga yaaba inay ku nagato waqti kale u dheeraado dee isagana taasi ay markaa culays ku tahay oo aanu ogolayn marka taasi ilaa ay marka hore fasax u qaadato oo u fasaxo u banaanaan mayso inay gurigiisii ka baxdo masaajidkiina iska ictikaafto addoonkii mukaatabka ahaa buu soo reebay oo wuxuu yidhi isaga waxa markaa u banaan inuu iska ictikaafo iyadiyo aanu sayidkiisii waxba weydiin maxaa yeelay dee kan caqdulkitaaba isagii sayidkii ka dhexeeya lacagta intaas markaad keento xorbaad tahay iskana shaqayso markaa laba qofoo kale ajnabiya oo kale ayuunbay isku yihiin wakhtigii lagu ballamay ayuunbaa ninkan lacagtii laga doonaya intaa ka horeysa sayidka waxba isuguma jiraan oo maaragtay waxa weya nin waliba wixiisa waa u madax bannaan yahay mar hadduu mustaqil oo kale yahay dee sayidkii inuu markaa soo weydiisay waxba ugama baahna kitaab alxaj waxaynu halkan insha allahu tacaala ka gelaynaa xajka kitaabkiisi waa ruknigii afraad ee arkaantii islaamka ee camaliga ahay haddii laysku wada tiriyana waa ruknigii shanaad kitaabka ilaahay iyo sunada nabiga aleyhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca ummadaba waa uu ku yahay sidaasiyo waa ay ku cadday waajibnimadiisa waxaana sheekhu raximah llahu tacaala uu inooga warrami doonaa oo u tartiibin doonaa kitaabkani xajka inuu marka hore inooga waramo xukunkiisa iyo oo de dabcan waajibnimada aynu sheegnaya iyo shuruudaha uu ku waajibay waxaa la socon doona shuruudaha uu ku ansaxay waxaa kaloo la socon doona shuruudaha uu xaajatulislaam kaga gudayo qofka iyo markaa de asixitaankii la kala qaadqaad doona waynu arki doona waxaaso dhan waa qaybta ugu horeysa intaa marka laga gudbo waxuu sheekhu markaa u gudbi doonaa xarmashadii iyo xidhashadii xajka abwaab ku tacalluq deetana waxaa imanaysa goormaa la xidhan karaa la xarman karaa cumro iyo xajba waxaa imanaysa qaabkee loo xarmanayaa oo deetana markaa loo baahanayo xajkii iyo cumradii laisdhexgeliyey in la kala saara iyo hawlihii lamidka midka ahaa waxaa iyaduna markaa meesha imanaysa halkee laga xidhanayaa oo mawaaqiidiia waxaa imanaysa sidee loo xidhanayaa ixraamku waa sidee maxaase marka la xidhanayo sunayaa la doonayaa qofku muxuu xidhanayaa dhar noocey xidhnaanaya ilaa aakhirihi intaa marka laga baxo hadana waxaa loo gudbi doonaa markii uu qofku xidho xajkii cumradii maxaa xaaraan ka noqday oo muxaramaat lixraam wixii la odhanayay ayuu halkaa ka geli doonaa taa markuu ka baxo wuxuu inoo sheegi doonaa waxyaalaha xaaraanta ah qofkii ku dhacay maxaa laga doonayaayo ku waajibay taa markuu ka baxo ayuu wuxuu u gudbi doonaa acmaashii xajka iyo acmaashii cumrada sifadii xajka iyo sifadii cumrada intaa markuu ka baxana wuxuu u gudbi doonaa sifaadkaa aynu soo sheegn qaabkaa loo xajayo ama qaabkaa loo cumraysanayo maxaa ka waajiba maxaa arkaana maxaase sunnayaala in markaa la kala garto ayuu haddana inoo sheegi doonaa wuxuu ku soo khatimi doonaa sheekhu qofkii xajkii dhammaystiri kari waaye ama ka gaari waay maxaa laga doonaya iyo sidaa ataa arrinkiisuu noqonaya marka tartiibta badiicaah ee aadka u qurxoon ayuu sheekhu raximah اllahu tacaala kitaab اlxaj uu u deji wuxuu yihi alxaju fardu wa fi اlcumrati qowlaani asaxuhuma anaha fardu xukunkiibuu ku bilaabay alxaju fardu xajku waa fardi faral weey kitaabkii ilahay bay ku sugan tahay walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila waatimu اlxaja wاlcumrata lilah sunada nabigana calayhi الsalaatu wasalaam way ku sugan tahay culamada islamka waa ku ijmaacsan yihin qofkii diidaana gaal buu ku noqonaya wa fi lcumrati qowlaan cumrada iyada laba qowl baa ku sugan waa waajib iyo waajib maaha asaxuhumaa labada qowlkooda xooga badani annahaa fardun waa inay faral tahay cumradu ma waajibba laba qowl baa ku jiro qowl wuxuu leeyahay may waajib maaha oo maxuu noqon weyday dee xadiid baa la soo wariyey in nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey can ilcumrati cumradaa la weydiiyey afardun hiya ama awaajibatun hiya cumradu ma waajibaa nebi allow deetanu nebigu yiri baa la soo wariyey laa may wa an tactamira afdalu inaad cumraysatid baana fiican ama khayrun lak waaya waxaa kaloo maaratay ay xujaysteen xajku hal mar uunbuu waajiba markii nebiga la weydiiyey xajku maaratay eh, sanad walba miyuu waajibayaa may buu calayhi salaatu wasalaam ee wuxuu yidhi xajku waa hal mar haddii cumrada la waajibiye bay yidhaahdeen oo qowlkaasi odhanayaa dee ilan cumradu waa xaj koobane in xajkii uu laba jeer waajibay ayaa meeshaa ka dhalanaysa markaasi aanay taasi u dhicin cumradu yaanay waajib noqon laakiin qowlka sixada badanee xoogga badane waa inay umraduna waajib tahay sida xajkuba uu waajib u yahay maxaa loo xujaystay waxaa loo xujaystay xadiidkii saxiixa ahaa ee caaisha radia allahu tacaala laga soo guuriyey inay tidhi rasuulki ilaahay baan waxaan ku idhi dumarkii jihaad ma laga doonayay deetana wuxuu idhi nacam jihaadun laa qitaala fii ama calaykunna jihaadun laa qitaala fii haayo waxaa idinku waajiba ama ah, laydinka rabaa jihaad bilaa dagaala waa kee alxaju wاlcumra waa xajkii cumradii marka xajkii cumradii baa laidinka doonaya ajkii cumradii baa idinku waajiba ayaa meesha ka soo baxaysa de hadday waajib ku noqdeen cumradii ay waajib ku noqoto dee waajib ku noqonaysa ilan cid odhanaysa dumarkuunbay waajib ku tahay cumradu iyo ragga waajib ma jirta marka idan xadiidkaasi wuxuu tusinayaa inay cumradu waajib tahay sidoo kale ilahi wuxu uhi wa atimu alxaja waalcumrata lilaah labadaba ilaahay dartii u dhammaystira dhammaystira waxaa ka horeysa horta dee xidha oo dee gala kadibna dhammaystira markaa inay labadiiba waajib yihiin ayaa aayaddana iyadana laga qaadanaya xadiidkan odhanaya cumradu ma waajibba ee nabigu inuu yidhi la sheegayo mayane waxaa kuu fiican inaad cumraysato waa xadiis daciifa oo ma asixin biitifaaqi xufaadi siduu imaam nawowi yidhi walow imaam tirmidi uu taxiixiyey waase lagu qabsadayo waa lagu khilaafayo xadiidku ma صaxiix maaha waa ضaciif haddaba qowlaani baa kuso axsaxuuma anahaa fardu inay faral tahay oo la doonayo qofku intii uu nool yahay mar inuu cumraysto siduu maarata inuu xajiyaba looga doonayo looga doonaya ayaa rajaxa walaa yajibaani fi lcumri ilaa maratan haddaba labadoodani ma waajibaan xajka iyo cumradu kuma waajibaan intuu qofku nool yahay ilaa maratan hal marun bay waajibaan oo dee nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey yaa nabiy allaahi a kulla caamin markii uu yidhi rasuulku ilaahay xajka waa idinku waajibiye soo xajiya ayaa istaagay markaasuu yidhi rasuulki ilaahayow ma sanad walba deetana nabigu wuu aamusay saddex goor buu ninkaasi ku celiyey markii dambuu nebigu ku yidhi low qultu nacam lawajabat ama low qultuhaa lawajabat haddaan odhan lahaa oon odhan lahaa sanad walba waa idinku waajibi lahay walama staactum manaydan awoodeen ee xajku waa hal mar marka qofkii hal mar buu fardu cayn uu dee ku noqonaya wixii kale fardu kifaayu noqonayaaba wuxuu ihi ilaa an yandira aw yadkhula ilaa makata lxaajatin laa tatakararu min tijaarati aw ziyaarati fayalzamhu lixraamu bilxaji aw ilcumrati fii axadi اlqowleyni walaa yalzamhu dalika fi اlaakhari xajku hal mar unbuu waajibaa oo de xadiidkaasaa u daliila cumradiina dee cumradiina haddii xajkii weynaaba oo sidaa noqday iyaduna waa min baab awla oo la midunbay iyaduna waxa ka badan waajibi mayso ilaa an yandira yandura inuu qofku ku nadiro mooyaane inuu qofku ku nadiro dee soo xajiyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ama inuu cumraysto ku nadiro de hadduu nadiro wuu waajibaya sidii cibaadad kale waajib kandhog waajibaya aw ama yadkhula ilaa makata maka uu soo galo lixaajatin dan uu usoo galo laa tatakararu aan joogto ahayn wax soo noqnoqonaya ahayn dan aan joogto ahayn hadduu qofku maka u soo gelayana dantaasoo min tijaaratin ganacsiga aw ziyaaratin booqashoa fayalzamhu waxaa ku waajibaya qofka alixraamu bilxaji xaj inuu soo xidho aw ilcumrati ama cumro inuu soo xidho fii axadi اlqowleyni labada qowl ee masalada ku sugan siduu mid leeyahay walaa yalzamhu dalika arrintaasi waajibi mayso fi laakhari qowl kale siduu leeyay qofka maka gelaya ee xaramkii tegaya maka khasab maaha inaad xaramkii tegayso unbaa muhiime qofku hadduu xaramkii dadkii markaa dee reer makana aanu ahayn aanu ahayna dadka baahidoodu ay joogtada tahay sida xadaabiintii iyo eh, rucaaddii iyo dadkii xoolo jirka ah de xoolihii baa meel la marayo kulba halkan adna maarag way foofinayaan adna way soo celinayaan way foofinayaan way soo celinayan inay ku foofsadaan ba laga adna ka soo ceshadaan eh, ama qofkii markaa de xaaba maarata xaabaysanayay kolba u baxayaa xaabiy axbu doona haddana soo noqonaya ma kuu soo gelaya haddaba qofkaasi xaajadiisu ay joogtada tahay isaga waxba laga dooni maayo laakiin ka marmar ay tahay tegitaankiisa uuma ka tegayo ganacsiguu u tegayaa booqashuu u tegayaa ka noocaasa ma yuu iska gelayaa maka isagoon waxba xarmanin ma u bannaanta mise waxa waajib ku ah markuu sii gelayo xaramka intaanu gelin inuu horta sii xidho oo miiqaadkii u sii xarbado oo maka aanu ayar iska gelin culammadu laba qowl bay ku leeyihin qowl wuxuu leeyahay arrintaasi waa waajib iskama geli karo maka maka la iskama galo haduu qofku doonay inuu maka tago dan markaa dee gaarana u u tegayo aanay ahayn arintu arrin joogtaa waxaa laga doonayaa inuu utago ku tago markaa xaj ama cumro inuu ku galo hadhowna waa hawshiisa kasoo qabsado qawlkaasi culamada islaamku way u badan yihin halkan shaafici waa qowl saddexdii madhabee kalena saasi wada leeyi maka layskama geli karay leeyi maxay u cuskadeen waxay u cuskadeen waxay yidhahdeen caadada ummadda islaamku waa sida jara maarata abaqa annaasu calaa dalik jara calayhi alcamalu camalkii ummadda islaamka ayaa sidaasa marka camalkaa ee ummadda lama khilaafi karo saasay qoladaas yidhaahdeen imaamu nawowina kutubtiisa qaar qowlkaasuu kuoo ku xoojiyeyba sida nukatu tambiiha oo kale qowlka labaad wuxuu leeyay ma arrintaasi waajib maaha nabigu waa ka sheegay dee xajku waa hal mar buu qofkuna inuu dhow jeer u laga yaaba inuu maka galo markaa waajibi mayso nas odhanaya qofkii maka gelaya xaj baa laga doonay cumraa laga doonayaan ma jiro waxa la nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ixraam la-aan maka ku galay caam alfatxi dakhala calaa ra'sihi lmikfar isagoo xidhan koofiyaddii birta ahayd maxaa la idhahda yah tan birta askar berigaa way jirtayba inaan laysocon baa laga yaabaa soo ya koofiyaddaa birtae qofku maarata uu iskaga ilaalinayo wixii madaxa kaga dhacay iyadoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu xidhan yahay khudadii inuu soo galay baa la sheegay markaa eh, nusuusta ku soo aroortay idan waa la geli karaa maka exraam la-aan markaasaa laga fahmay qoladii hore waxay odhanayaa tani waa xaalad dagaal oo dee markii nabigu islaamka usoo galay maruu dagaalamayay bay wixii xaalad dagaalay waan kasoo reebaynaa bay odhanaya marka calaa kulli xaal masaladu way adag tahay runtii culamadiina dhan bay u badan yihiin laakiin madhabkeenna waxaa u rajaxan in qofku geli karo laakiin madhabka laftiisu de wuu oo waa karaaha buu qofku inu maka ayar iska galo isagoon xarmanin ama maarata cumro xidhan ama aan xaj xidhan inuu intuu iska galo maka hawlihiisa ka soo qabsado uu haddana iskaga yimaado waa arrin culus bay leeyihin oo karaahiyeah ugu yaraan wuxuu yidhi haddaba walaa yajibu dalika ila calى muslimi baaliغin xurin mustaطiicin faama alkaafiru اlasliyu falaa yajibu calayhi walaa yasixu minhu ama almurtadu fainahu yajibu calayhi walaa yasixu minhu ama almajnuun falaa yajibu calayhi walaa yasixu minhu وأma الصaبiyu falaa yaجiب عalayhi وayصxu minhu fain kaana الصabiyu mumayiزa أxrama bإidn الwaliي wain kaana غayra mumayiزin أxrama canhu wli fain kaana الصabiyu mumayiزa أxrama bإidn الwaliي wain kaana غayra mumayiزin أxrama canhu أxadu abaweyhi wafacala canhu waliyuhu ma laa yataأtىa minhu ونفقته في الحج وما يلزم من الكفارة في ماله في أحد القولين وفي مال الولي في القول الآخر وأما العبد فلا يجب عليه ويصح منه فإن بلغ الصبي أو اعتق العبد قبل الوقوف في الحج وقبل الطواف في العمرة أجزاهما عن حجة الإسلام وعمرته wuxuu halkan ka gelayaa shuruuط الوujuub wa fii dimnihaa shuruud sixa shuruudulwujuubkii buu halkan ka gelaya waxaana inoogu hoos jirta shuruud sixa shuruuddii uu ku ansaxayey xajku waxaa kaloo inoogu sii guda jirta shuruud اlijzaa shuruuddii uu qofka xajatulislaamku ay maarata kaga dhacaysay maarata xajka uu xajiyey uu noqonayay mid ka guday xajatulislaamkii wuxuu yihi walaa yajibu daalika xajkan iyo cumradani ku waajibi maayaan ilaa calaa muslimin qof muslina mooyaane baaliqin qaangaala caaqilin miyir qaba xurin xor ah mustaiicin itaalkiina leh awooddeed muslimin muslimu muddo ku waajibaayo dee muslim bay ku waajibaano horaynu markaa adilada tusinaysana usoo tilmaano baaliq iyo caaqilna dee waa takliifkiio qofku haddaanu maaratay baaliq iyo caaqil ahayn mukalafba maaho rufica alqalamu can alaaatin buu isaguna ku jira xurin waa inuu qofku xor yahayo addoonkii isaguna waa mashquulu bikhidmati sayid sayidka khidmayntiisiibuu kuwa ayaa maarata ku mashquulsan yahay qof markaa kaamilaba ma ah sidaa isagana munaasib ma in xajkii lagu waajibiyo xadiidta qaarna waxaabay tilmaantay addoonkii soo xajiya isagoo addoona ee haddana dib ka xorooba xaj kalaa laga doonaya marka waxaa meesha ka cad inaanu xajkii markaa soo xajiyey xajkii ku waajibka aha ahay haddaba wixii shuruudda ku baxay ayuu mid mid u soo qabanaya wuxuu yihi faama alkaafiru gaalkii muxuu ku baxay shardigii koowaad ee muslim ahaa laba u kala qaado alasliyu kii gaalnimada u dhashay falaa yajibu calayhi dekaa ku waajibi maayo xajkii waa wujuuba muaalaba fi dunya saynu soo odhan jirnay walaa yaixu minhu kana asixi maayo hadduu soo xajiyo marka maxaad halkaa ka fahamtay islaamku waana sharu wujuub waana sharu sixa alslaamu sharu wujuubin wa sharu sixati wiy waana sharulwujuub oo qofkii ka maarata ku waajibaya haddaanu muslim ahayn waana sharu sixo oo wax ansaxa noqon maayo qofku haddaanu muslim ahayn labadiiba waa loo shardeeya waaya wa ama almurtadu murtadkii fainahu yajibu calayhi isaga wuu ku waajibayaa walaa yasixu minhu ise ka maayo murtadka horeba cibaadaadka waynagu soo waajibin jirin salaadaynu ku soo waajibinay soonkiibaynu ku soo waajibinay dee xajkuna waa lamidu wuu ku waajibaya wuu ku waajibaya maxaa laga wadaa inta uu murtadka yahay haddii awooddii uu helo markii hore awood ba muu lahayn muslimkaa ah. wuu ridooyo isagoo murtadu ayuu awooddii helay hadduu xajiyadda kama ansaxayo waa ka shekhu inoo shegay shardulislaamkiaa ka maqane oo shardu sixa haddana wuu islaamay markaasuu faqiiray oon waxba haynba maaratay istiaacadii meesha ka baxda waxaa lagu leeya waa kugu waajib xajka ilan waadigii awoodha awoodda helay adigoo murtada ayaad awood yeeshay marka saasaa loo leeyay wa ama almurtadu fa inahu yajibu aleyh oo xaalatu riddadii duruuftii sii isbedeshay ee awooddii iyo waxyaalihii uu helay waynu ku xisaabinayna hadduu doono markanuu soo islaamayay haba noqdo qof markaa awooddii haddana dib u waayay waxaynu leenahay waa kugu istiqraaro waa kugu waajib waaya sharqulislaam wuxuu ku baxay halkaa kaga baxa shardigii labaad maaha kii saddexaad buu gudbo caaqilkiia wa ama almajnuunu kii waashay falaa yajibu caleyh ku maayo qofka isagoo waalan babu lacag badan helay waa waalaye lakin lacag badan buu helay markii hore caaqilkaa waxmu hay ma looga dhintay ma loo hibeeyey ma lagu sadaqaystay ila si badan wax ku heli karaa waa hadduu doono marata waxbaba loo waqfi karaa oo maarata awqaaftii majaaniinta dadka waalwaalan beero loo waqfi baa iska jiri karaa dadkeenu dee yaqaanaan waxaas laakiin muslimiintii hore way samayn jireen iska maarata dayacan dadka waalwaalan iyo dadka agoomaha ah iyo dadka meelaha la hela iyo kuwaasi awqaaf loo samayn jiray markaa markii uu waashay de wuxuu ku biiray dadkii waqfigaa majaaniinta xaqa ku lahaa nasiibkiisiibaba wax badan noqdayba dabeetana nin xoola leh ayuu isu bedelay ninkii waashay xajkii miyuu ku waajibayaa may ilaa uu miyirkiisi ilaahay subxana watacala u soo celiyo xajku waajibayaa ma jiro xoolihiisaana midh laga bixin maayo snoo iman doontaa maarata sabigeen dee raacin doona falaa yajibu caleyh marka ku waajibi maayo walaa yasixu minhu hadduu xajiyana ka asixi maayo oo xaj ka guntamayaa isaga ma jiro saasuu ina yidhi taaa tafaasiilna muu gelin sabigana tafasiil buu gelin doona xagga sixada markaa kuma waajibayadaasi iyadu hadal male oo laga daba tegi maayo laakiin kama asaxayadaa dib ugu soo noqonaynaayo way maarata kor baad uhaynaysaa wuxuu ihi wa ama sabiyu kii sabiga ahaa waa shardigii baaliq ee labaad kii ku baxayey qofkii aan qaangaadhin falaa yajibu caleyh horta horta xaj waajibaya ma jiro oo dee alqalam can alaatati baa u taalo minhu isagu ka ansaxayaa buu kuma waajibayo isaguu ka ansaxaya marka maxaa meesha kuu soo baxday buluuqu waa shardu wujuub laakiin ma aha shardu sixaa meesha kaaga soo baxaysa waay adigoo halkaa haya ayaynu haddana sii wadi wuxuu yidhi fain kaana sabiyu mumayizan hadduu sabigu yahay mid wax kala garanaya oo de toddoba jir iyo wixii ka badanoo de wax si fiican u fahmayo dee wax u kala cad yihiin axrama isagaaba xidhan karaba biidni lweliyi in weligu u fasaxo ciddii ka mas-uulka ahayd inay u fasaxdo ayuu ku xidhan karaa isagaa xidhanaya laakiin fasax buu ubaahanya wain kaana kayra mumayizin mid aan wax kala soocayn haduu yahay gujir iyo laba jir iyo bilo mid jira iyo wixii lamidka ahaa axrama canhu waxaa ka xidhan kara axadu abaweyhi labadiisii waalid mid ahaan baa ka xidhan kara wa facala anhu wuxuu ka samayni weliyuhu kaa ka mas-uulka ihi maa laa yataataa minhu wixii aan ka suuroobin balta dambe aynoo dambayse sabigii wuxuu yidhi yasixu minhu ka asaxaya haddaba qaabku uga asaxaya waa sidee sixadii waa laba sixat lmubaashara iyo asixa almulaqa sixo inuu ansaxayo oo marta iyadoo aan waxba ku qeydnayn iyo sixa la yidhahdo sixat lmubaashara inuu wixii isagu la baashira inay asaxayso iyo inuu ka asaxayo ama la baashira ama la baashira marka sabigii baa la kala qaadi mumayiz iyo hayru mumayiz baa loo kala qaadi mid wax kala soocay mid waxba kala soocay kii wax kala soocayey sixatulmubaasharaaba laga helay isagaaba baashiri karaba kii aan waxba kala soocayna sixatulmubaashara isaga kama suuragalo isagu ma xidhan karo laakiin si guud buu uga ansaxaya waa laga xidhan karaa marka haddaba waxaad u baahantay markaad xajka joogto inaad ogaato shuruud alwujuub iyo inaad ogaato shuruud asixa almutlaqa iyo inaad ogaato shuruud sixat almubaashara imisaynu haynaa saddex iyo inaad ogaato shuruudu alijzaa can xajat اlislaam tu kale iyaduna jirto shanaad oo ah waxa weeyaan shuruud اlijzaa can اnadir nadarkii inuu qofka ka gudayo dabcadan anigu aan haysta ee daardiya waxay qoraysaa walaa yasixu minhu wa ama asabiyu falaa yajibu caleyhi walaa yasixu minhu qadhadaas waa qalad makhtuudkay ka soo qoreenna waxaad moodaa inaanay ahaynoo nuskhada daarulminhaaj ee isla najmu saaqibka uun wayasixu minhu bay qoraysa waana sida makhtuudaadka iyo madbacadaha kaleba ku qoran waa sida saxda ah, wayasixu minhu wy sida waaa ha meelaha aan bedelayo o dhan waan ku tala gashana isku nusad baynu nahay inagu meelaha aan bedelayo o dhan waa ha wuxuu yidhi falaa yajibu calayhi wayasixu minhu fain kaana asabiyu mumayizan axrama biidni lwaliyi wain kaana hayra mumayizin axrama canhu waliyu axrama canhu axadu abawey haddaba waxaynu nihi waa maraatibtii shan baynu ka dhig shuruudi shuruud اlwujuub shuruud صixa muطlaqa shuruud صixat اlmubaashara iyo shuruud اlijزaa can xajat اlislaam iyo shuruud اlijزaa'i can الnadri in qofkii markaa nadarkii uu markaa uga gudo markaa waxaynu dambaysiinaynaa si aynu markaa u tartiibin shuruud lijza can xajat islam kaynu dambaysiinayna shuruud wujuubka maaragtay de iyagu asalkiya shuruud wujuubku iyagu si gud baynu usheegi doonaa laakiin waxa ugu horeeya ugu yar siay u kala yeelan yihiin shuruudda aynu maarata u tartiibin waxa ugu shuruud yar asixa almulaqa asixa almulaqa inuu ansaxo uun maxaa u shardiya taha alislaam shardi kalaba male alislaam bes hadduu qofku muslim yahay dabcan sheekhu waxaad odhan doontaa sawka majnuunkii sheekhu meesha ka saaray hadal baa majnuunka noogu laab alislaam keliya loo shardinayaa asixa almulaqa qofku hadduu muslim uu yahay xajku si unbu uga ansixi iyadu shardi labaad male maxaa kuugu soo xiga sixatu lmubaashara kuugu soo xigta sixatu lmubaashara maxaa loogala jeedaa inuu qofku isagu xidhan karo taasi waxay u baahan tahay islaamnimadii ka sokow altamyiiz ama tamyiis bay u baahanto in qofku wax kala soocayo wax u kala baxsan yihiinu qof meyil qabo wey haddaanu mumayis ahayn in laga xidho mooyaane isagu ma xidhan karo sixatulmubaasharihii waxaa kuugu soo xigaya asixatu ama alijzaac can اnadir inuu qofka nadarkii uu ka gudo de taasi maxay u baahan tahay takliif qofka nadarka heli karaa waa waa mukalaf de waa caaqil baaliq soo maa buluuqba markaa meeshata marka maxaynu u baahan wuxuu baahan yahay an yakuuna musliman caaqilan baaliqan waaya waxaa ku soo xiga alijzaa can xajat اlislaam shardi kalea usoo kordhayo an yakuuna xuran intii horeda haysay halkaa kusoo kordhinaysa an yakuuna xuran intii hore adigoo isla inuu xor yahayna ugu dar afartaa marka la helo xajatulislaamkiina wuu ka gudaya afartaa adigoo haya haddaad ugu soo biiriso an yakuuna mustaiicanna har shuruudulwujuubkii baa dhamaystirmay oo shuruudulwujuubkii dee waa shantaa soo arki maysi an yakuuna musliman baaligan caaqilan xuran mustaiican so intaa lamu soo odhan shantii u inoo sheegay saasay ahaayeen shanta kaa hore ee islaamkii sixalmulaq uu kuugu filan yahi ka labaad marka la gaadhana sixatulmubaashara inuu qofku isagu xidhan karaa markaa soo kordhaysa ka saddexaad marka la gaadho inuu nadri ku nadri karo xajkii oo markaa wixii uu ku nadray markaa uga ansixi karo ayaa kuu soo kordhaysa ka afraad marka la gaadho xorriyadii ahna xaajatulislaamkii waajibka ahay inuu qofkii iska ridi karo ayuu soo gaadhay ka shanaad marka la heelana qofka xajka waa ku waajibay saasay markaa noqonaysa haddaba halkan uu yidhi sheekhu majnuunkii laa yasixu minhu ma wuxuu u jeedaa sixatulmubaasharo mise wuxuu u jeedaa asixa almutlaqa hadduu sixatulmubaasharo ula jeedo dee waa saxe waa de sixatulmubaasharo shardigu u yahay caqliguye laakiin dee inuu tafsiilkanuu sabiga geliye geliye ahay muuse gelinin hadduu sixalmulaqa u jeedana dee madhabku waa in markaa sixalmulaqa majnuunkii lagaka suuroobayso laakiin waxaan leenahay sheekhu ariiqadii ciraaqiyiintu ku socdaa sida muuqatana ciraaqiyiintu waxay qabaan qofka majnuunka ah inaanu waba ka asaaan xajku ka asaxay xataa asixa mulaqa aanu sooba gelaynba laakiin muctamadku waa in uu la yahay un ilmihii yaran waba kala garanayn ilmihan waba kala garanan ajkiisu u asaxaya sida ilmihii anaga gabadhu soo saartay ay tiri ya rasul la hada xajukani xaj ma leeyahay ee ku yihi nacam walaki ajru dee kaasiba maarata mumayis haddaan ahayn waxbuu kala garanay kii waala kaasuubuu la midyo halkaasaa qiyaas qaadanaya markaa haddaba hadduu qofkii mumayis yahay isagaa xidhanaya laakiin xidhashadiisi waxay u baahantay marku aanu qaangaar ahayn idnulweli ciddii ka mas ahayd inay fasaxday ilan isagu tasaruf keligii hawsha intaa lagma geli karee hadduu maaragtay aanu mumayiz ahayn kii waalaa iyo kii ilmo yar aanu mumayiska ahayn iyaga weligoodii baa ka xidhanaya marka eh, maarata kitaabku minhaaj eh, tambiihu wa axrama canhu axadu abaweyhi labadiisa waalid aabbihii iyo hooyadii mid ahaan baa ka xidhanaya saas wy tambiihu waa sida nuskadan anigu aan hayo axrama canhu weliyuhu baa qoran laakiin makhtuudaadkii iyo maطbuucaadkiiba way khilaafsan tahay eh, laakiin fiqi ahaan ayay ka maarata daqiiqsan tahay haa iyadaa adaq ah haamishkuu ku qorayaa buu leeyahay axadu abaweyn adda waa sidii mutuunta ku qornay waxa daqiiq ah oo sixo badan xagga fiqi ahaan weliyuhu in la yidhaaho oo aabbiye hadduu isaga aabbihi baa ka xiran kara haddii aanu aabbiyii joogin awowgii u joog awowgii baa ka xidhanaya hadii awowgiina aanu joogin hooyadii ay markaa wasi tahay oo cidda iyadu ka mas-uulka ahe loo dhiibay arrinkiisa ay tahay iyadii baa ka xidhanaysa wahaakada markaa qofkii ka mas ayaa ka xidhan karay haddaba waa yahayo qofkani hadduu wixii axmaashii gudan kari waayo maxaa la yeelaya wuxuu ihi wafacala canhu wuxuu ka gudanayaa weliyuhu qofka ka mas-uulka i maa laa wixii aan isaga ka suuroobayn kii aanu mayiska hayni masalaad buu tukan ragcataynki markii la dawaafo ragcatayn awaafi baa loo baahan yahay yaa tukanaya weligaa tukanaya soo arki maysi isaga ayaa ka tukanaya ragcatay lexraamkii iyo ragcatay awaafkiiba weysadii waa loo weyso qaadayaa bay leeyihi ahaaradii sasrcawrihi wixiina waa loo ilaalinay haddii aanu tuuri karaynin dhagxaantii waa laga tuuraya haddaanu dhagaxii tuuran karaynin waa laga tuuraya hadduu laakiin tuuri karayo isagaa tuur la odhanaya isagaa tuuraya waxa fiican bay yidhaahdeen kii hataa maaragtay inta gacanta loogu rido in gacantiisa lagu tuuro haddaanay suuroobaynin inta gacanta loogu rido in gacantiisa laga qaadoo deetana sidaa looga tuuro marka qofkan ka mas-uulkaa ayaa acmaasha wixii aanu qaban karaynin ka qabanay wixii uu qaban karay da qabanaya carafo kale waa lala tegayaa iyadoo la sidun baa lala tegaya mushkilad ma laha awaafkii waa lala awaafaya nacam wuxuu ihi wanafaqatuhu fi اlxaji wma yalzamhu min alkafaaraةi fi maalihi fi axad اlqowleyni wa fi maali اlwaliyi fi اlqowl اlآakhar wa nafaqatuhu fi اlxaj nafaqadii xajka sahayd iyo wixii lamidka ahaa iyo de wixii maarata isticmaalayay iyo wama yelzamuhu wixii lagu yeesho oo min alkafaarati kafaaro ah hadduu waxyaala galo cadar iyo wax lamida ah ismariyo ama waxaynu dhahnaa uu ma iska xiiro fii maalihi kan sabiga ah iyo kan waalanta waa isku mid uune xoolihiisaa laga bixinayaa fii axadilqowleyn laba qowl mid ahaa siduu leeyay wa fii maalilweliyi kan ka masuulka uulkaa ah, laga bixinaya filqowl aakhir qowl kale siduu leeyay qofkan de hawl baa la geliyey soo maha kolkii hawshii la geliyey de nafaqo ayaa soo kordhi takaaliif baa loo baahanaya diyaarad baa la goosanaya hawlaa jira basas baa la raacaya huteellaa la degaya lacag baa loo baahanaya isaga laftiisii waxaa laga yaabaa inuu faawalla galo wax khaladaad galo oo deetana khaladaadkiina ay fidyo waajibiyaan nafaqada takaaliifta ayaa bixinaya fidy fidyooyinka ayaa bixinaya laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay isaga iska bixinaya oo kan waalan xoolihiisaa laga bixinaya kan yarna hadduu xoolo leeyahy xoolihiisaa laga bixinaya sababtuna waa maxay dee waxa weeye waa hawl isaga maaragtay waxtar u ah waa cibaado isagii de markaa gudanayo markaa oo u asaxaysa marka isaga ayaa markaa laga qaadaya sida haddii uu xaas leeyahayba takaaliiftii dee xaaskaasi isaga looga doonayo ayuunbay tanno tahay iyo maaragtay macalinka ujradiisi ilaa ilmaha yar wuxuu wax ku baranaya waa lacagtiisa intuu lacag leeyahay qofka yari <laughs> wuxuu wax ku baranaya waa lacagtiisa tartan buu galay oo gaari buu helay waa toban jir ama sagaal jir ama sideed gaarigiisa ka biilinaysaa nafaqaadkiisii iyo awlihiisii iyo wiiisii isagaa maaragtay hadda hawshiisu way kaa wareegtay adiga inta gaarigaa uu dhammaysanayo markuu dhammaysto ayuunbay adiga maaratay takaaliiftiisu ay ku saaran tahay laakiin intuu xoolo leeyahay ama hooyadiibabaa dhimatay oo xoola uga dhimatay dee halkaasaa laga biilinaya biilkiisa iyo macalimiintiisa iyo wixiisa isagaa isku qaba oo maarata iska bixinaya tanna waa la mid bay yidhaahda laakiin qowlka kale ayaa wuxuu leeyay maytani la mid maaha tan adigaa geliyey waa hawlaad adigu gelisay adigaa lagaa doonaya qowlkan dambana muctamada adaa ninkan hawshan geliye adigaa lagaa doonayaa weliyow qofkan mas ka ahow wixii uu hawl geysto adaa lagaa doonay ninkii waa laa hadduu ugaar dilo isagyo muxrim isagoo hawshaa lama socdo soo wixii kasoo horbaxa w inu dilaa laga yaabo adigaa bixinaya ilan adigaa ninkan exraamka geliye wuxuu ihi wa ama alcabdu isaga xurin kii ku baxay wey falaa yajibu calayh ku waajibi maayo waanagii tilmaanay xadiidkii wayasixu isagu ka asaxayaayo dee waaba ka nebigu xadiidka marata lasoo guurinaya leh addoonkii xajiya marka inuu de xajkii u ka suuroobayo markaa xajin karayo ayaa laga fahmaya marka xajkii wuu ka ansaxayaa laakiin xajatulislaam u noqon maayo oo hadhow waxaa laga doonaya inuu mar labaad soo xajiyo wuxuu ku yidhi fain balaqa sabiyu sabigii hadduu qaan aw cataqa alcabdu ama addoonkii xoroobo qabla alwuquufi intaan carafo la istaagin filxaji xajkii wa qabla awaafi intaan la awaafin filcumrati cumradii ajza'ahumaa labadoodaba wuu ka gudayaa can xajati lislaami xajatulislaamkii wuu kaga filan yahay wa cumrati cumratulislaamkii wuu kaga filan yahay kaa yar eed markaa u xidhay haddii intii aan carafo la istaagin arafo istaageedii dhammaanuu qaangaao iyadoo carafo la taagan qaangaaayba ama iyadoo weli la teginba ayuu qaangaaay kol hadduu carafo istaagay isagoo qaangaala ninkaa xajkii islaamka ka dhacay acmaashubuu dhamaysanaya xajatulislaamki baa u dhacay maxaa yeele nebigu wuxu alxaju carafa xajku waa carafa dee ninkana carafa wuxuu soo istaagay isagioo qaangaalo de nin weyn oo dee raggii waaweynaa ku tirsan xajkuna hal mar buu ah marka acmaashii dambbaa laga doonay umradiina waxa wuquufkii halkeedii booskeedii u taagan tawaafka oo iyadana dee rukniga ugu weyne ugu soo horeeya arkaanteedii waa tawaafka marka ixraamkiio dee kuwan kale wasiilo a laga yimaado isagiina waa mustadaan baa layihi o de ixraamki imikaba waa lagu jiraa oo isagu wax dhammaaday maaha marka tawaafkii haddii uu isaguna intii aanu tawaafin uu qaan gaadho isagoo cumradii u xidhan tahay bal xataa waxay leeyihiinba hadduu dawaafka dhexdiisa ku qaangaaro de waxa weeye toddoba cusub unbuu dawaafaya isagoo qaangaar deetana way u dhan waxay u noqonaysaa markaa cumradii islaamku waa kaga dhacaysa haddii laakiin kaasi uu soo dhammaysto carafa oo laga yimaado carafa wakhtigeedii dhammaado kadib uu qaangaadho dee xajatulislaamki kama dhicin sida xadiidkii aynu akhrinay addoonkaynu ku sheegnay sabigana wuu sheegay xadiidkii laga fahmay sidoo kale haddii awaafkii cumradu ay dhacdo de iyadiina cumrada weyn oo de markaa awaafkii de rukni weyn ayaa qofkii isagoo aan qaangaadhin ka dhacay markaa isagana u noqon mayso cumratulislaam u noqon mayso fain balga sabiya w cataqa alcabdu qabla lwuquufi fi lxaji wuquufu carafa intaan la gaadhin xajkii haddii la joogo wa qabla awaafi cumrati intii aan la awaafin haddii cumro la joogo haddii ay markaa dhammaystirmaan ajzaahuma way kaga filan tahay can xajat اislaami wa cumratihi wsala اllah waslm ala nabiyina mxamed allah alam wuxuu idhi haddii ictikaafkii laga soo bilaabayo maxaa diiday inaynu idhaahno ictikaafkii wuu buray ictikaafkii wuu buray de waa la odhan karaa lakin waxaan diidanaha in loo fahmo wixii hore waxba kama jiraan wixii hore waxba kama jiraan in loo fahmanu diidana ee waa cibaado dhammaatay w kal cibaado burtay iyo cibaado dhammaatay way kala duwan yihiin soo ma iminka soonki buro waxba kama jiraan wiiisii hore intii horu soo xidhnaa waba kama jirayaan haddii marka casarkii uu soonkii jabiyo kale salaaddii isagoo atiyaadkii udambeeye ku jira hadduu jabiyo wixii hore waxba kama jiraan soo ma tani sidii maaha saasaynu doonaan baraarujinno wallah